رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن التسعير wuxuu baabu yahay reebid layska reebayo sicir u samaynta ama sicir u dejinta badeecada yacni in suuqyada sicir go-an loo sameeyo ama ganacsatadu iyagu ha ku heshiiyeen ama nidaamkii markaa dowlad jirtaayey oo meesha ka jirtaayey sicir go-an ha u samayso badeecada taas ayuu baabu yahay ma bannaanya mise ma bannaan can anas radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi halaa waxaa qaaliyoobay assicru sicirkiibaa qaaliyoobay calaa cahdi nebiyi nebiga wakhtigiisii sal alla alay wasalam badeecadii qiimaheedii baa kor u kacay sicir bar baa dhacay fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow low sacarta haddaad sicir samayn lahayd ama haddaad sicir goyn lahayd ama maad sicir goysa ah, yacanii shay walba qiimo gooni ah aad u samaysa man faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam ina allaha alle huwa isagu alqaabidu waa midka qibdooda albaasitu ee fidiya yacni isagaa qaado oo laaba oo qibdooda isagaana fidiya alraasiqu oo wax irsaaqa almusaciru sicirkana u sameeya yacni suuqyada iyo badeecada hoosudhaceeda iyo korukaceeda iyo qiimahay tegayso iyo waxa ilaahay uu maamulaya waay almusacir wa innii anuguna la arju waxaan rajaynayaa buu an alqa allaha inaan alla la kulmo casa wajal walaa yatlubunii isagoo uusan iga dalbanaynin axadun cidina uusan i dalbanaynin way macnaha limadlimatin mid aan ka dulmiyey darteed oo dalamtuhaa aan ka dulmiyey iyaahu isaga ama limadlimatin dulmi darteed oo dalamtuhaa aan dulmiyey iyaahu isaga aan dulmiyey fii damin dhiig dhexdii walaa maalin iyo xoolo toona yacnii waxaan rajaynayaa buuhi in ilaahay la kulmo iyadoona cidina i haysanin oo intaan dulmi ka galay uusan dulmigii i haysan aan dhiiggiisa ama xoolihiisa ka galay taasaan rajaynaya buu nebi sal lla lay slam rawa alhamsatu shantii baa warisay ila anasaa'iya wasaxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidi wakadalika waxaa saxiixiyey alxaafid ibn xibbaan alimaam ibn xibbaan alxaafid ibn mulaqin alxaafid ibn xajar ibn daqiiq alciid sheekh albani intuba way saxiixinayaan xadiidka wuxuu tilmaamayaa in badeecada sicir loo dejiyo oo suuqyada sicir go-an loo sameeyo inay tahay howl ilaahay leeyahay nebigana waxaa ka muuqata xadiiska wuxuu ku tilmaamay inay dulmi tahay leanna wuxuu yidhi wa wainii la arjuu an alqa allaha walaa yatlubunii axadun limadlima ama bimadlima marka inay nooc dulmi a tahay buu xadiidku ishaaraya inayna bannaanayn ayaa waxaa ku tagay oo qaba culimmada badankood jumhuurtoodaas sidaa qaba xadiidku ku tusay alimaamu shawkani wuxuu leeyahay qur-aanka kariimkuna waa faa'iidaynayaa buu leeyahy waa laga qaadanaya maxaa yeelay markii ruuxii badeecada lahaa lagu qasbo sicir mucayan ah uusan raalli ku ahayn waxay ka hor imaanaysaa qur-aanka kariimka ah oo alla uu yidhi ilaa an takuuna tijaaratan can taraadin minkum tijaaro aad raalli isaga tihiin marka ruuxa muslimka xoolihiisu waxay xalaal ku noqon karaan can tiibi nafsin inuu raalli raalliya haddii marka lagu qasbo waxay ka hor imaanaysaa buu yidhi sicirdejintaasi shardigii asaasiga ahaa oo ridaha ahaa xadiiska iyo marka qur-aanku isku xoojiy sidaa marka jumhuurta qaba ayib jumhuurtu marka mayna kala qaadin xaaladda sicir bararku dhaco iyo xaaladda badeecadu rakhiisto kulli waxay yidhaahdeen ma bannaan waa xaaraan jumhuurtu saasay qabaan iyagu waxmayna ka soo reebin macnaha ayib masaladaasi marka waa sidaa in laysu daayo oo dadka khali nnaasa yarsuqu allahu bacdahum min bacdi waa kan soo marnay oo yacni wax weeyaan leanno <clears throat> ficlan marka dadka tujaarta ah ee badeecada keensanaya ee maslaxadooda iyo maslaxada dadweynuhu labaduba waa maslaxadii dadka labaduba waa maslaxadii dadka marka in dadkaa la fiirinaya inta la yidhaahdo in masaalixdii tujaarta markaasi lagu istaago taasay macnaha ayay diidaysaa ayb culimada qaar ka mid a ah sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ardaygiisa ibnulqayim iyo qayrkood baa waxay leeyihiin hadday xaaja timaaddo ama xaaladduba daruuro gaadho oo suuqyada fasaadaan ama waxaa dhibaatoonaya ee dadweynihii oo ganacsatadiiba suuqii iyo badeecadii qiimaheedii baa intay kor u qaadeen baa waxay faa'iidadii ay ka heli lahaayeen wax ka siyaadsan bay raadiyeen markaasay noloshii iyo badeecadii iyo dadkii ku qaaliyeeyeen cirkay geeyeen darar marka wuxuu ku dhacayaa dadweynihii markaasoo kale in nidaamkii dowladdu soo farageliso sicir dejiso way bannaan tahay bay mar kalena way bannaan tahayoo haddii intay tujaarta laftoodii qaar ka mida suuqii fasaadiyaan oo ay badeecooyinkii jabiyaan oo ay gaadho heer xataa ay noqotoba in badeecaba la keensan waayo inta iyagii tanaafusaan oo qaar wax burburinaya soo galaan oo ay noqoto markaasi inay suuqii fasaado oo markaasi ay tujaartii khasaaraan oo ay faa'iide la'aan ku soo dhacaanna markaana waa dowladdu waa soo faragelin kartaa kartaayoo sicir way dejin kartaa midda horena dadweynihii baa loo danaynayaa oo tujaartaa laga qabanayaa markan dambana tujaarti baa loo danaynayaa oo iyaga dhexdoodii baa la kala qabanaya leanna suuqyadu inay jiraan maslaxa ku jirta inay suuqyadu jiraan oo ganacsigu socdo oo la dhiirigeliyo oo muxuu ahaayey maslaxadaa ku jirta maslaxada ganacsataduna waa ku jirta dalkuna waa ku jiraa dadweynuhuna waa ku jiraa marka iyagana waa la ilaalin dadkiina waa laga ilaalin xaalad noocaasoo kale hadday xaaladu iska abiici too suuqyadu dabiici yihiin markaa la faragelin maayo laakiin sida shekhulislam ibnu taymiya ay leeyihiin hadday noqoto suuqyada in ama ay fasaadaan oo dadkii ku dhibaatoodaan ama tujaartu ku dhibaatoonayaan markaasi lilmaslaxa walilxaaja nidaamka iyo dowladdu way faragelin kartaa marka oo sicir waa loo dejin karaa leanna ama mafsadaa la dafcinaya ama maslaxa la taxqiijinaya rafcu dararkuna waa qaacide sharci iyo rafcu alxaraj can ilumma saas way maana ayib saas way marka masaladaas baabu maa jaa wuxuu baabu yahay fi lixtikaari kaydsiga alaabtoo la kaydsado ixtikaarku waxa weeye waa xabsu silac can ilbayc yacni in badeecadii aad suuqa ka ceshato si suuqu u kaco oo u qaaliyoobo markuu qaaliyoobo cirkaa tago marka aad suuqa soo dhigto waa kaydsiga waa badeecada oo la celiyo suuqa laga celiyo isagoo suuqa u baahanya can saciid ibni musayabin can macmar bni cabdillaahi alcadawi anna nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi laa yaxtakiru ma kaydsado badeecada oo suuqiyo u baahan kama celiyo ilaa khaati'un ilaa ruux gafsan mooye ilaa ruux dembiiloo dembi ku jira mooye ayib khaai haddii la yidhahdo wuxuu leeyay imaamu alashari calayh raxmat ullah imaamkii luqawiga ahaa haddii la yidhaahdo khaai waxaa laga wadaa ruux gafka u qastay mukhti'na waxaa la yidhaahdaa ruux khaladku si ku talagal la'aana uga dhacay yacani haddii la yidhahdo akhta'a oo ficilka rubaaci laga dhigo markaasi ismu faacilkiisuna mukhti buu noqonayaa waa khaladka ku talagal la'aan u dhaca way markaas yaa loo isticmaalaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na haddiise laakiin la yidhaahdo khati'a oo laga dhigo ulaai ismigeeda faacilna khaai uu ku yimaado markaa gafka loo qasto yaa loo isticmaalaa buuri marka waxay noqonaysaa laa yaxtakiru ma kaydsado ilaa khaaطi'un mid khalad iyo gaf u qastay oo dembi ku jira mooye wa kaana wuxuu ahaa saciidun saciid wuxuu ahaa yaxtakiru mid kaydsada azayta zaydka ayuu kaydsan jiray saliidda saliidda ayuu kaydin jiray raw axmed baa wariyey wa muslim wa abu dawuud wa can macqil ibnu yasaar qaala wuxuu idhi qaala rasuulu llahi sal lay slm rasuulku wuxuu idhi man dakhala ruuxii gala fii shayin shay dhexdii gala oo min ascaari almuslimiina muslimiinta ee sicriyaalkooda ah ascaarta qiimaha badeecooyinka ruuxii gala liyuqliyahu si ugu qaaliyeeyo calayhim muslimiinta korkooda wuxuu u galayaa inuu suuqyada kiciyo oo badeecada kiciyo sicir barar dhaco saas darteed u gala kaana waxaa ahaaday xaqan waxaa xaq ahaaday calallaahi alla korkiisa waxaa xaq ku ahaaday an yuqcidahu inuu fadhiisiiyo ruuxaas bicudmin meel weyn min annaari naarta inuu ka fadhiisiiyo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada naarta in meel weyn uu ka fadhiisiiyo yaa allah xaq isaga dhigay tabaaraka wa tacaala cudmintu bimakaanin cadiimin waa meel weyn ayb xadiidkaas axmed baa soo saaray tayaalisi tabaraani axmed waxaan xaakim iyo bayhaqi waana xadiid uu muxuu ahay sanadkiisu uu yahay jayid waa xadiid xasan ayb nin la yidhaahdo zayd ibnu mura ku jiro yani Eh, la garan waayey culimmada qaarkood ka qarsoomay laakiin waa nin ay eh, tawhiiqiyeen abu daawuudin iطayaalis iyo ibnu maciin iyo rag baa tawhiiqiyey eh, sidaas daraaddeed xadiidku waa xasan ayb xadiidku waa xasan waxaana ku sugan waciid adag dadka suuqyada iyo badeecada qiimaheeda kicinaya oo qaaliyaynaya inuu qaaliyeeyo u gelayo u qastaya waciid adag baa ku sugan inay sabab ugu noqon karto inay meel culus naarta ka galaan meel adag inay naarta ka galaan leanna waa fasaad wey ilahayna fasaadka ma jecla iyo mufsidiinta wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi qaala rasulu llahi sal rasuulku wuxuu yidhi man ixtakara ruuxii kaydsada xukratan kaydsi oo badeecada xanibta yuriidu xaal uu doonayo an yuqliya inuu qaaliyeeyo bihaa badeecada cala almuslimiina muslimiinta korkeeda inuu ku qaaliyeyo isagoo doonaya fa huwa kaasi khaati'un mid gafsan wey oo dembi iyo khalad ku dhacay rawaahumaa xadiidkan iyo ka ka horreeyaba waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey ayb wakadalika waxaa soo saaray xaakim dahabi baa ariiqiisa ku wariyey sanadkiisa waa daciif oo waxaa ku jira in la yidhahdo abu macshar najiix ibnu cabdiraxmaan baa ku jira oo daciifa ah, laakin alxadiidku waa xasan liqayrihi ayb sanadku waa daciif lakiin xadiidku xasan liayrihi wacan cumara radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sal lay slam oo yaquulu leh man ixtakara ruuxii kaydsada cala almuslimiina muslimiinta korkooda badeecada ka ceshadoo ka xanibta ayb man ixtakara cala almuslimiina muslimiinta korkooda ruuxii ka xaniba oo ka kaydsada acaamahum cuntadooda waxay cuni lahaayeen ilan waxyaalaha badeecada suuqay ugu muhiimsantahay cuntadu waa lafdhabarta darabahu llaahu allah yani waxway ku dhufta biljudaami alla wuxuu laasimiyaay oo ku ibtileeya biljudaami judaan iyo wal iflaasi iyo caydh caydhtoobid judaamku waa cudur khataroo jidhka gogooye waa jidhka gogooye cadcad u jara ayb iyo wal iflaasi caydhoobid inuu caydhooba buu ilaahay tabaaraka watacaala uu yanii e, e, e, ku laasimiyaa ama ku dhufta rawahu ibn maajah baa wariyay kadalika axmed baa soo saaray tayaalisi cabdi bni xumayd waana xadiis daciifa ah wey yani waxaa ku jira nin la yidhahdo abu yaxya almaki oo majhuul ah waxaa kaloo ku jira nin la yidhahdo faruuq mawla cumaan oo isagana aan la garanayn saas daraaddeed baa imaamu dahabi wuxuu ihi xadiidkani waa xadiid munkar ah fi lmiisaan saas ugu leeyay waxaa kaloo daciifinaya sheekh albani sheekh shucayb iyo keyrkoodba way daciifinayaan yani judaam baa ku dhacaya ama waa caydhoobayaa natiijadaas ama cuquubadaa khaaska ah baa waxaysan lahayn wax xoojiya laakiin si guud axaadiista kaydsiga waciidkeeda ku soo aroortay way xoojinaysaa waxaana u xoog badan xadiiska u horreeya fi saxiix muslim ku yaalla saasuu macnaa oo dhahaya laa yaxtakiru ilaa khaaطic ayib masaladaa iyadaa marka kaydsiga in cuntada la kaydiyo oo la xanibo oo muxuu ahaayey suuqyada laga xanibo ama cunto ha noqoto ama badeeco kale ha noqoto khilaafa ku jira culimmada badankood waxay qabaan jumhuurtoodu waa ciidkani inuu ku saabsan yahay badeecada loo baahan yahay oo dhan ee raashiin uusan khaas ku ahayn badeecada loo baahan yahay dadku u baahan yahay hadday raashiin tahay hadday aradbax tahay hadday daawooyin tahay yani waxway khaasatan waxyaalaha asaasiga way soo gelayaan ayib inkastoo imaam shaafici iyo axmed ay ku khaas yeeleen quudkay ku khaas yeeleen oo riwaayada dacaamka ah lafdigaa dacaamkaabay ka dhigeen qeyd ka dhigeen laakiin cala asaxiix waxa weeyaan lafdu acaam sheegiddiisu hadduuba sugnaadaba waxaan la dhihi karayaa waa yani dikru bacdi afraadi alcaam weeye takhsiis iyo taqyiid meesha kuma jiro sidaas daraaddeed baa sida sawaabka madhabka ay jumhuurtu qabaanoo wax kastoo loo baahan yahay ee kaydsigiisa iyo xanibiddiisana ay dadku ku dhibaatoonayaan ayaa soo wada wadagelaya ayib marka ujeeddada laga leeyahy waxa weeye mar dadka oo isaga bannaan tahay wixii inay bakhaarada dhigtaan oo iska kaydsadaan marna ma bannaana marka aynan bannaanayn waxa weeye kow waa markuu suuqu u baahan yahay suuqii oo baahan inaad xanibato si aad suuqa u qaaliyayso waa qodob qodobka labaad qasadkaagu waa inuu yahay inaad badeecada kiciso oo aad muxuu ahaayey adiga markaasi aad muxuu ahaayey faa'iido fiican ka hesho suuquna kaco haddii markaa uusan suuqu u baahnayn oo badeeca ku filan baa taalla taada haddaad keentiyo haddaad kala maqnaatana wax saamayna kuma samaynayso dhib male marka leanna aarba ma leh laakiin markaad ogaato inay saamayn ku yeelan karto loo baahdo waa inaad badeecada suuqa keento wa inaad sii xanibto ood sii dhigto ood yaani wax weeyaan suuqadu inay xoog u kacaan aad sugtaayey maya taa waa dulmi weeye oo markaasi wax weeyaan darar caamaa ka dhalanaya dhibaato caamaa ka dhalanaysa dhibaatada caamka ana laa darara walaa diraara qaacidada sharciga ah xadiiskii nebiga sal lay slam yani wax weye addararu yani e, e, mxuu ahaaye madfuuc ma garat madfuucun intuusan weli dhicin waa laga hortagaa hadduu dhaco oo dararku yimaadana waa marfuuc ah, qabla nusuulihi waa madfuuc waa ka hortag bacda nusuulihina waxaa lagu dadaalaya in la rafciyo oo la qaado meesha laga saaro lanna qaacidada qaacida asaasiga shareecadeenna waxa weeye in eh, muxuu ahaaye aan la dhibaatoonin intii suurtagal ah in dhibka laga ilaaliyo mnaha dadka laga ilaaliyo marka taase macnaha wax weeyaan waxay geliyaan in badanoo culimmada mucaasiriinta ka mida ah, buxuud badanoo hadda la qoray mas'alay geliyaan qaarna dood bay ka qabaan waa mas'alada la yidhaahdo waxa la yidhaahdo wakiilnimada inaad badeeca loo baahan yahay inaad adiga intaad u noqoto ajanti u noqoto adiga cid aan ahayn oo waddankaa keeni karta badeecadaasi ma jirto aday kuu xidhanta badeecadiina waa badeeca suuqa looga baahan yahay adigii baa marka ku tasarufayoo saa doonta ka yeelaya tujaartii kalee keeni lahayd ee kula tartami lahayd ee suuqa kugula tartami lahaydna adaa ka xidhay masalada ajantinimada ama ajansinimada oo muxuu ahaye inta badan hadda la isticmaalo culimada qaar baa waxay gelinayaan waa nooc ixtikaarkii ka mida waa nooc ixtikaarkii ka mid a qaar dood baa ka qaba buxuud badan baa laga qoray laakiin waa tanbiih un macnaha baabu nahyi reebitaankii buu baab yahay can kasri sikati lmuslimiin ah, muslimiinta lacagtoodii ay samaysteen jebinteeda ilaa min ba'sin ilaa inay dhib jira mooye arrintaas reebideeda ayuu baabu yahay sikada waxaa la yidhaahdaa waa lacagta la sameeyey oo calaamadda xambaarsan oo naqshigii xambaarsan lacagtaasaa la yidhahdaa sikada laga wada ayib yacni wax weeyaan eh, markay lacag ahaan loo habeeyo oo calaamaddii dowladda ay wadato markaasaa sika la dhahaya sika bimacnaa waa waa yani wax weye waa waa waa waa ahmaantii suuqa ka shaqaynaysa wey taa iyadaa jabinteeda in la jabiyo oo la burburiyo oo lacagu ila wakhtigaa waxay ahaan jireen ama dahab bay ahaayeen oo inta eh, dib loo habayaa laga yaabaa lacagnimadiiba in laga saaro dahab laga dhigto ama waxaa laga yaabaa inay fido yihiin oo fidanimadii laga saaro ama lacagtan naxaasta naxaasnimo in loo isticmaalo lacagtii in la jajabiyoo la burburiyo taa iyadaa ilaa inay dhib jira mooye oo dhibku muxuu noqon karaa dhibku wuxuu noqon karayaa maalan lacagtii waxay noqotay faalsay noqotay maalan zayf bay noqotay bimacnaa wax waxay noqotay maalan lacagtii waddanka laga isticmaalaya ma ahe waa lacag faalsa oon sax ahayn waa la jijabinaa markaa saas kalaa kusoo baxay dowladdii lacagta samaysay ayaaba intay ka guurtayba lacag cusub samaysay tii hore marka wax weyaan yani ba'si baa jira marka waa la jabinaa markaa laakiin iyadoo aynan jirin intaa midna wax baasa ama wax sababoo kalifa iyadoon jirin sikada muslimiinta in la jabiyo taasoo layska reebu baawiya can cabdillahi bni camrin maazini qaala wuxu uhi naha uu rabay annabiyu nebigu sal lla lay an tugsara in la jabiyo sikatu lmuslimiina muslimiinta lacagahooda la diyaariyey aljaa'isata ee macnaha soconaysa baynahum dhexdooda aljaa'iza bimacnaa shaqaynaysa wa jaaizada waa lacagta suuqyada ka shaqaynaysa ilaa min ba'sin ilaa inay dhibaata jirto mooye raw axmed baa wariyo abu daawuud ibnu maaja xadiisku waa aciif xadiisku waa daciifo laba nin baa ku jira nin waa muxamed ibnu fada oo daciifa ku jira ama fuda aabbihii fada ibnu khaalidin oo majhuulana waa ku jira nin daciif iyo nin majhuula xadiisku marka waa daciif sidaasna uu xadiisku sheegayay masaladu ka hadlayana fuqahada qaar baa ku tegayoo waxay leeyihiin lacaguhu maadaama ay matalayaan suuqii iyo badeecadii qiimaheedii iyo mudaawalaadkii iyo wax isdhaafsigii ay iyagu wasiid u yihiin inaan lagu ciyaarin waay tabcan haddii markaa darar ka dhalanayo dhibaata ka dhalanayso shaki kuma jiro xadiisku daciif ba ahaaday ayib bilmunaasaba mas'alaha meeshaa ku jirto lacagaha sidoodaba ee suuqyada ka shaqeeya waa wax nidaamyada iyo dowladaha khaas ah cid kaloo samayn kartana ma jirto lacagtu curfan min qadiimi zamaan waxaa loo aqoon jiray waxay dowladii samaysay wuxuu mar hadduusan dowlad iyo nidaam muctabara ka soo jeedin lacag ma noqon karo lacag ma noqon karo wabitaali inay dad intay iska soo sabaystaanoo soo daabacaan suuqa oo ay lacag ka dhigaan ma banaana sidan hadda soomaalidu samaysoo kale rag badan baa ka aflaxay oo guryo ka dhistay oo hadda taajiriin ah lacaga ay soo sameeyeen dowladna ma aha nidaamna ma aha wax jirana ma aha meelihii wax lagu soo samayn jiray baa loo tegay sharikadaha loo tegay wixii wax weeg baa la soo sameeyey suuqaa lagu soo daadiyey kadibna badeecadii baa dadka lagaga uruursaday lacagahoodii baa lagu urursaday waa lagu taajiray kullu daalika waa dulmi waa dha waa noocun dhac ka mida ilaa wax sharciya maaha waxaa la mid ah lacagaha suuqa madow lagu samaynayo ayagana waxa weeye waa xaaraan waa un tuugaysi iyo xaaraan iyo dhac bal waa fasaad oo sharcigu wuxuuba qaabada haddii nidaam sharciya uu jiro oo dadka noocaas oo kale la soo qabto xaddoodu in la laayo waayo aw fasaadin fi lardi waayo aayaddaasaan la cuskan aw fasaadin fi lard leanna fasaad ka weyn ma jiro dadka noloshoodii in la khalkhalgeliyo oo xoolahoodii bilaash lagu urursado fasaad ka weyni ma jiro marka ma bannaana waxaa uun soomaaliya ay ay ay la gubanaysa la khariban tahay waa uun waa un wax la mid waxaa la urursanaya xaaraamtaa la guranaya aan loo aabayeelay marka baabka lacagaha iyo weliba ku dar dukumentiyada wixii dukumentiyada ku saabsan tacaarufka nidaamka ka jira muxuu ahay ee dadku isla og yihiin fasaadintiisa iyo feegarayntiisa iyo ka shaqayntiisa iyo kharibidiisa iyo kullu dalika fasaad fi lardi fasaad fi lardi marka in layska ilaaliyo ayb baabu maa jaa fi ikhtilaafi almutabaayicayn wuxuu baabu yahay maa jaa wuxuu yimid fi ikhtilaafi almutabaayicayn waxaa la mida ah lacagta lacagta dolarkee la dhaqo ayaduna halkaas soo geli meelahaas muxuu ahaye meelaha lagu dhaqdhaqaaqa baa lagu yidhi inta badan horta waa tuugaysi ama waa feeg ama ma ahee waa lacag la soo xaday oo markay matbucadii meel walba soo martay meeshii ugu dambaysay intaan la cadaynin baa la soo xadaa markaasaa meelaha lagu cadaystaa kullu daalika wax shareecadeennu ogoshahay maaha wax xalaala dhaqaa baabu maa jaa wuxuu yimid baabu yahay fi ikhtilaafi lmutabaayicayn labada wax kala iibsaday iskhilaafidooda wixii ku yimid can ibni mascuudin macnaheedu waxa weeye oo baabkan uu kaga hadlayaa labadii ruux markay wax kala iibsadeen kadib bay isku dhaceen waa la iskhilaafay waxaa la ysku khilaafay badeecadii badeecadan aan kaa gaday iyo igamaadan gadina tu kalay ah waxaa la khilaafay lacagtii lagu kala gatay intaasaan ku kala gadanay iyo ma ahe intaa ma ahayn intanay ahay waxaa laysku khilaafay shuruud war shardigaasaan wax kaaga gaday iyo maadan igaga gadinoo shardi la'aan bay ahay badeecadii baa laysku qabsay iyo sidii wax loo kala gatay see loo kala saaraya waay marka ayb can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii ida ikhtalafa markay iskhilaafaan albayicaani labadii wax kala gatay walaysa baynahumaa iyagoo dhexdooda aynan ahayn walxaal laysa baynahumaa xaalad aynan dhexdooda ahayn bayinatun wax caddayn ah bayino lama hayo markhaati iyo wixii la mid falqowlu hadalka marka wax lagu xukumayaay waa maa yaquulu waxa uu leeyahay saaxibu silcati ninkii badeecada iska lahaa aw amase yataraadaani ama way kala noqonayaan way kala ceshanayaan badeecadooda ah, yani haddii la helo markhaati xitaa masaladu markaa way iska cadahay oo markhaatigu wuxuu markhaati furo umbaa la xukumi ama ha noqdo qowlulbaa'ic ama ha noqdo qowlulmushtari labadooda kii markhaati loo helo markhaatigaa la xukumi ayb markhaati baa la waayay hadday ku heshiiyaan war badeecadii aynoo kala celi caqdigii aan fasakhno aduguna waxaagii la noqo anna waxaygii aan la noqdo murankaba yaree taana hadal ma leh ayb way kala ceshan waayeen caddaynna lama hayo wayna ishaystaan see la dhihi xadiisku wuxuu yidhi alqawlu qawlu lbaa'ic qawlu saaxibi silca hadalka markaa la cuskanaya ninkii badeecada watay hadalkiisa waa ayb rawa axmed baa wariye wa abu daawuud wanasaai wazaada wuxuu siyaadiyey nasaai fiihi xadiidka wanazaada wuxuu siyaadiyey dheh fiihi dhexdiisa ibnu maajah baa wuxuu siyaadiyey waalmabiicu waalxaal almabiicu iyadoo badeecadiina qaa'imun ay tahay bicaynihi laf ahaantiis marka hadalkiisa la cuskanaya waa goorma waa marka ay badeecadii laf ahaanteedii joogto qaa'imun ayna ninkii gacantiisii dhaafo uusan sii wareejinin ay jirto aynan dhimaninoo halaagsamin ayb wakadalika sidoo kale liaxmeda axmed bay u sugnaatay fii riwaayati axmed baa riwaayo kale ku wariyay lafdiga isaga walmabiicu qaa'imun bicaynihi shardiga qaydkaas macnaa ayb wakadalika sidoo kale liaxmed axmed waxaa u sugnaaday dhe fii riwaayati riwaaya waxaa ugu sugnaatay wasilcatu walxaal asilcatu badeecadiina kamaa hiya siday ahayd ay tahay yacni badeecadiina sidii lagu kala iibsaday iyadoo ah waxna ku siyaadin waxba iska dhimin isbedelin sidaasuu iyadoona ku daray ayb wlidaara quniyi daara waxaa u sugnaaday xadiidka riwaayadiisa riwaayaadkiisaasi sanadkeedu waa daciif oo inqiaac baa ku jira qaas ibn cabdiraxmaan ibn cabdillahi bn baa aabbihii ka warinaya maxaan u jeedayaa awowgii cabdillahi bn ka warinaya mana uusan ka maqlin laakiin xadiidku waa xasan ah, xasan weeyo wuu isxoojinaya duruuq iyo shawaahid uu leeyahy macnaa isxoojinaya sheekh albaani baa sidoo kale saxiixanaya hortii waxaa saxiixiyey xaakim baa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay alxaafid ibnu sakan ayaa saxiixinaya waxaa tilmaamaya inuu xadiidkani sugan yahay sidoo kale imaam albayhaqi alxaafid ibn cabdilbar iyo hayrkoodba wuu sugan yahay bay leeyihi bacdu ahlilcilmi baa daciifinaya sida ibni xasmi abulxasan ibnu qataan iyo hayrkood ayb wldaara quطni daara quطni waxaa u sugnaaday can abi waa'ilin can cabdilaahi ibn mascuud waay qaala wuxuu yidhi ida ikhtalafa hadday iskhilaafaan albayicaani labadii wax kala iibsanaysa ayb wlxaal albeycu beeciina mustahlakun uu yahay mid la isticmaalay badeecadiina ay tahay mid la isticmaalay oo la halaagsaday ayb falqowlu markaa odhaahdu ama hadalka wax lagu xukumayo qowlulbaa'ici waa kii badeecada iibiyey hadalkiisa wa wa rafaca wuuna kor yeelay cabdilaahi alxadiidka ila nebiy nebigu u kor yeelay sala allah aleyh wasalam waa xadiid xasana waliaxmed axmed waxaa u sugnaaday wannasaa'iyi can abi cubaydata ibn cabdillahi bn mascuud wa wa ataahu isagoo ay u yimaadeen abu cubayda rajulaani laba nin baa u yimid nimankaasoo tabaayaca kale iibsaday silcatan badeeca kale iibsaday fa qaala markaasaa wuxuu idhi haada kani wuxuu idhi labadeedu midkood akhadtu waan qaatay bikada wa kada intaas intaasaan ku qaatay warbeecada intaasaan kaa siistay ayb wa qaala wuxuu idhi haadaa kanna wuxuu yidhi bictu waan iibiyo waxaan kaaga iibiyey bikada wa kada intaasaan kaaga iibiyey war intaasaan kaaga iibsaday ma intaasaan kaaga iibiyey way isqabsadeen faqaala abuu cubayda wuxuu yidhi utiya waa loo yimid cabdullaahi baa loola yimid fii mili hada tanoo kale buu yidhi cabdullahi bn mascuud oo saxaabigii ah baa tanoo kale loo keenay buuhi fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ibnu mascuud xadartu waxaan goobjoog ahaa annabiya nebiga sal lla lay waslam fii mili haadaa tanoo kale tanoo kale oo nebiga u timid baan goobjoog ahaa buuhi fa amara wuxuu amray bilbaa'ici kii wax iibiyey oo badeecadu ka soo jeeday wuxuu amray an yustaxlafa in la dhaariyo uma kadibna yukhayaru waa la khiyaar gelini almubtaacu kii badeecada iibsaday baa la khiyaar gelin in shaaa hadduu doonto doono akhada wuu qaadan badeecada wa in shaaa hadduu doonona taraka waa ka tegaya oo markaa dee xaqiisii xoolihiisa loo celinaya way macnaa ayib xadiidkaasina waa xadiid xasana masalada laysku hayaay waxa waay oo xadiisku tilmaamayo nimankan wax kala iibsaday badeecadii way ku muransan yihiin waxaa dhici karta muranku inuu ku saabsan yahay khilaafku badeecada lafahanteedii waxaa dhici karta inuu ku saabsan yahay badeecada sifadeedii sharti inay ku saabsan yihin lacagtii wax lagu kala gatay inuu ku saabsan yahay maalan waxaa laga yaabaa inuu midna yidhahdo dollar baan wax ku kala gadannay midna uu yidhahdo warmee shilin baan wax ku kala gadannay dhici karta marka seebaad u kala xukumaysaa adiga qaadigii baa tahay xadiisku wuxuu tilmaamayaa caddayn haddii la helo markhaati markhaatigaa la xukumi hadday sidooda u heshiiyaanoo inay badeecadoodii kala ceshadaanoo wuxuun ku heshiiyaanna heshiiskoodaadaa soconay muran male iyadana haddii markhaatina la waayo kalena bixi waayaan maxaa la samaynayaa waxaa la samaynayaa kii badeecada lahaa ayaa la dhaarinayaa alqawlu qawluhu maca yamiinihi waay Ah. an riwaayada dambe maxay tidhi fa amara bilbaa'ici an yustaxlaf inuun hadalkiisa uun wax lagu siinaya ma ahee sideedaba haddaad kutubta fiqiga ku aragto alqawlu qawluhu haddaad aragto alqawlu qawluhu maca yamiinihi baa la socota laanna ma la yaqaano wax la yidhaahdo labada ruuxee ishaysta miduun hadalkiisa ha laysaga xukumo oo taasi waxay ku imaanaysaa low yucطa annaasu bidacwaahum la dacaa rijaalun amwaala qawmin wa dimaa'ahum ah, haddii ruux walba wuxuu sheegto un la yska siinahayo agoobay rag baa muxuu ahaay dad xoolahooda iyo dhiigooda uun iska qabsan laha oo waxay soomaalidu hadda u taqaano yaani ku qabsaqadi maysid sooma aduu iska laalaadi un kadibna yaa lagaa fujinin akhiiran marka dambe un war wuxuunuun lagaga sabirsiiyaa dhihi sooma qadi mayse ya qayla ma qado ah, marka aduu marka wax weeyaan waa uun layska sheegan baabka haddaad furto xoolo badan iyo dhiig badan baa xaqdarro lagu qaadanaya sidaas daraaddeed ma taqaano shareecadu wax la yidhaahdo alqawlu qawluhu oo iska mutlaqa ma soconayo maxaa la dhihi laba mid ama waa in caddayn la helo ama qadiyada waa in la cusleeyo oo dhaar oo markaa ruuxa ilahay lagu cabsigeliyo eelad kale markii haddii la waayo man alqawlu qawluhu maca yamiini marka waa la dhaarinaya man marka hadduu dhaarto asaga hadalkiisa baa lagu xukumaya saasaa markaa noqonaysa ayib sidaasi waa sida ay jumhuurtu qabaan xadiiskuna faa'iidaynayo culimmada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin war xadiis kalaa jira oo xadiiskana iska hor imaanaya daahirka oo muxuu yahy xadiidkii hadda aan sheegaynay aakhirkiisa oo albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar war labada ruuxee wax sheeganaya midna waxbuu sheeganayaa midna waa lagu sheeganaya sheegtaha caddayn baa laga rabaa soo ma lagu sheegtahana waxaa laga rabaa dhaar baa lagu leeyahay asalka qaacidadu sidaas weeye xadiidkaasna saxiixaynkaa wariyo waa xadiidka laysla ogolyahay sixadiisa ayib marmar baa marka waxay dhacaysaa haddii kii hantidu ka soo jeeday labada ninee ishaysta marna muddaci buu noqon karaa marna muddacaa calayhi buu noqon karaa soo ma marna sheegtuu noqon karaa marna lagu sheegtuu noqon karaa hadduu yahay lagu sheegte marka labada xadiis suuradaa iskama hor imaanayaanoo markhaad yacni waxaa laga rabaa dhaarun baa laga leeyahay laakiin xaaladda uu noqdo isagii sheegta noqdo xadiidka albayinatu cala almuddaci wuxuu tilmaamayaa isaga in markhaatiga laga rabo iyo caddaynta dhaartana markaa yayaa yeelanaya alaamanaanka kii oo oo mxuu ahay badeecada qaatay lacagta bixiy halkaasay labada xadiis marka isqabsanayaan ma kanaa la raaci mise kanaa la raaci waa meeshuu leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmat ullah labada xadiid cumuum wejhiyaa ka dhaxeeya haddii un qaab loo jamciye la heli karana ha la raadiyo malaha isaga uu isoo bixi weyda baan umalaynaya haddii la heli waayana waa in la rajaxo xadiidka albayinatu cala almuddaci maxaa yeeley xadiidkan hadda aan dul taagannahay iyo xadiidkaasi isku xoog ma ah oo markaa waxay noqonaysaa in loo noqdo xadiiskaa kaloo la yidhaahdo maya ee hadduu muddaci yahayna caddayn baa laga rabaa hadduu muddaca calayhi yahayna markaa dhaar buu leeyay saas maana masaladu marka halkaasay maraysa ayb can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi qadima nabiyu nebigu wuu yimi sal alay wasalam almadiinata magaalada madiina yimid waxaad tidhahdaa kitaabu salam dheh kitaabu salam halkan wuxuu ka gelayaa kitaab muhim ah salamna waa la yidhahdaa salafna waa la dhahaa salafku waa luqatu ahli alciraaq baa la yidhaahdaa salamkuna waa luqatu ahli alxijaaz laakiin waa isku macno salamkana waxaa la yidhahdaa baycu mawsuufin fi dimma badeeco la sifeeyey oo adiga qoortaada saaran oo lagugu leeyay oo meel aadan ku ogaynuun cayinayn bal laga yaaba markaa inaynan milkigaagaba ku jirin laakiin aad tilmaantay ood sifaysay ayaa la kala iibsanayaa badeecadii adaa lagaa sugaya wakhtigii lagu heshiiyey inaad keento ama adiga beertaada ha ka soo baxdo ama warshadaada ka soo saar ama suuqyada caalamka ka soo iibi wakhtigeedii ku keen badeecadii aynu ku heshiineen sifaysayna ii keen meesha lagu wada hadlahayana badeecada lacagteedii oo buuxda ayaa lagu hormarinayaa taas macnaha ayib taasaa waxaa la yidhaahdaa baycu salam ama baycu salam baa la yidhahdaa asalkiisu waxa wey waa baycu macduum ama baycu maa laysa cindaka waay waa waxaadan hayninood gadayso ama waxaa markaa aan jirin jirinoo abuurnayn beertaada sanadka soo socda midhaha ka gu'i doona wax ka mid ah baa hadda lagaa sii iibsanaya maba weli maba beertii mana abuurna geedkiina ma bixin midhihiina maba iskaba warkeeda warkeeda iska badaa soo ma marka waxay leeyihiin sifaynta la sifeeyey shayga waad sifaysay waxaad tidhi waa qamandi waa noocaas waa intaasoo kiilo waa wakhtigaas noocyada kale u ekaan karto dhan baa laga sifa in laga duwaya sifaad ay kaga gedisnaan kartaa la tilmaamayaa badeecadaasaa waxaad igu leedahay sanadka soo socda bishiisa lixaad halkaasaan kugu keenahaya qiimahana waa kaa siinaya ayib lacagtii halkaa saar miiska dhig lacagteedii qaado adigana waxaad sugaysaa qabandidaadii baad sugaysa wakhtigii marka la gaadhay xilligeedii waa inuu keeno marka qabandi keliya meehe baabuur dheh dharka dheh sambal baad tusaysaa waxaad leedahay sambalkan maradanaan hayaa ah, waad raadinaysaa marka waad suuqyada caalamkaad ka raadin adiga soo samey warshadaha ku soo samey u keen laakiin waxaa daruuri ah badeecadaa kugu maqanee adiga lagugu leeyahe sifaysay ee sifaadka lagu kala gatay horta sifaadku waa inayyihiin sifaad ka soocaya wixii kale iyada u ekaan kara midda labaad weeyaane waxaa badeecadaasi qoortaaday saarantoo adaa lagugu leeyahay waxaa laysla ogol yahay in raasamaalka raasamaalka waxaa la lacagta lagu kala gadanayo shilin iyadoon ka dhimanayn waa in miiska la saaro haddaadse tidhaahdo badeecada ii raadi lacagtana markaasaan ku siin doonaa maxay noqonaysaa markaa baab aan soo marnay markaa geli oo ahaa baycu dayn bidayn baycu lkaali bilkaali waan soo marnay sooma ah, markaa ma soconayso waa in labadooda mid ka mida miiska uu saaranya ka kalena inta la sifeeyo la tilmaamo oo laysku waafaqo la raadiyo xilli iyo wakhti beycaasa waxaa loo yaqaanaa baycu salam baycu mawsuufin fi dimma inta badan waxaa loo isticmaalaa aad loogu isticmaalaa beeraha beeraha inta badan loo isticmaala oo dadka yani eh, sharikaadkao kale waxay maalgelinayaan ruuxii beerta lahaa qarashkii bay ka bixinayaan wuxuu ku beeran lahaa eh, waxayna kula heshiinayaan lacagta aan ku siinay eed beerta ku beeranayso beertaadu markay baxdaan raashiinkaaga qaadan doonaa raashiinkii baa lagu heshiinaya qiimihiisii beertii buu beerayaa xilligeedii bay go'aysaa way qaadanayaan asagiina beertan midhaheeda lacagtii horuuba usii qaatayba soo ma isaguna dhinac buu ka faa'iideyo lacag buu u baahnaayo beertii buu ku beertay ninkanna wuxuu u baahnaa badeeca jaban oo wakhtiga ay go'ayso way ka qaalisan tahay xilligii ay ku heshiiyeen badeeco raqiisu marka qaadanaya marka maslaxa ku jirta beeco markaas la isticmaali jiray can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi qadima nabiyu nebigaa soo galay sal lay slm almadiinata magaalada madiina wahum iyaga oo saxaabadu yuslifuuna dayminaya fi fiimaari midhaha dhexdiisa wax ku dayminaya yani midhaha gu'i doona ayaa wax laysku dayminaya asanata sanadka iyo wasanatayni iyo labada sano sanadkan ama laba sano kadib baan ku siin waaya midhaha gu'i doona lacagtiina hadda io hormari fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam man aslafa ruuxii daymiya fii amarin mina dhexdood falyuslif ha daymiyo ruuxii dayminaya waa oo midho soo gu'i doona inuu hadda iibiyo lacagtoodana sii qaata rabo hee fal yuslif ha daymiyo fii kaylin macluumin ha deeg la yaqaano oo cad intaasoo kiilo intaasoo koobo intaasoo suus waa inuu kaylku cad yahay wa wasnin macluumin iyo wasan la yaqaano hadday waxyaalaha la miisaamo tahayna waa inuu miisaanku cad yahay oo noqoto intaasoo kiilo intaasoo giraam warku waa inuu cad yahay ilaa ajalin intii muddo laga gaadhayo macluumin oo iyadana la yaqaanoo la ogyahay wakhtiguna waa inuu yahay wakhti macluuma marka waa inay badeecaduna tahay shay macluum ah oo mawsuuf yacni macluum bisifa ah oo mutamayis bisifa ah ayib wakhtiga la kala qaadanayana waa inuu macluum yahay fuqahadu shuruudo kale ay ku daraan rawahu ljamacatu baa warisay ayb wa huwa xadiidku xujatun weeye wuxuu xujo u yahay buu sheekhu yidhi wuxuu xujo kuyaho daliil u yahay fi salami yani waxa wey salamka fii munqaici اljinsi shayga jinsigiisu go'ay xaalat alcaqdi xilliga heshiiska la wadagelayo muxuu ka wadaa xilliga aad heshiiska wadagelaysaan eed muxuu ahaaye heshiiska dhammaysanaysaan ma shartibaa shayga aad kala iibsanaysaanee sifaynaysaan markaa inuu jinsigiisu suuqa yaallo oo la heli karo ma shardiba may wuxuu leeyahay inuusan shardi ahayn buu ku tusaya xaggee laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa ilaa ajalin macluum ah, wakhtiga uun la kala qaadanaya in la heli karaa shardiga laakiin markaa xaalatulcaqdiga ah shayga jinsigiisu inuu go'an yaho suuqyada ka go'an yahay iyo inuu suuqyada yaallo shardigaasi shardi ma ah ayib madhab ljumhuur ayb sharti ma aha inuu suuqa yaal ama laga heli karo laakiin waa inuun la malin karo xilliga lagu ballamay in la heli karo maalan xilliga ay beeruhu soo go'ayaan oo kale waa xilli la heli karo la qiyaasayo saas way macnaha marka laakiin xilligan heshiiska la gelaya laazim ah saasuu kutusi waan cabdiraxmaan ibni abza wa cabdillahi bni abi awfa qaala waxay yidhahdeen kunnaa waxaanu ahayn nusiibu kuwa asiiba almaqaanima haniimooyinkaanu asiibi jirnoon heli jirnay maca rasuulilahi sal lay sl rsulka la jirankiisa wa kaana wuxuu ahaa ya'tiinaa kuwo inoo yimaadaan ambaatun beereley oo min ambaati shaami shaam beereleyda ka mid ambaataas waa dad asalkoodu carab ahaa oo intay cajamtaa ku darmadeen ama ruum iyo caddaankaasi ku darmadeen ayay isbedeleen luqadii bay halmaameen carabnimadiibay halmaameen way tasaqbeen ambaad baa la dhihi jiro beerale bay marka ahay beerahay qodan jireen ayb kuwaasaa noo iibuli wakaana waxaa yaatiina kuwa ay noo yimaadaan ambaatun beeraley oo min ambaati shaami fa nuslifuhum markaasaanu daymin jirnay filxintati qamandida ayaanu ku daymin jirnay u gu'i doonto washaciiri iyo heedda wazayti iyo saliidda ilaa ajalin musamaa ilaa wakhti la magacaabay oo laysla magacaabay laga gaadhayo ilaa wakhti go'anoo markaa laysla gartay laga gaadhayo qiila waxaa la yidhi akaana ma aha lahum iyaga ma u ahaa dadka iyaga ah zarcun beera miyay lahayn markaad lacagaha sii siinaysaan markaana aad qamandidii iyo ka sugaysaan dalagii aad ka iibsateen xilligiisa kaga sugaysaan dadkaas ma beeray lahaayeen ayib akaana lahum zarcun aw amase lam yakun mise muusan ahayn ma beera ma lahaan jirin mise mayna lahayn qaalaa waxay yidhahdeen maa kunnaa maanaan nas'aluhum kuwo weydiiya an daalika arrinkaa maba aanaan warsan jirnin war beer ma leedahay oo adiga qamandida iga iibinahaya nin beer loo dhulle miyaata mise beer ma lihid maba aanaan weydiin jirba rawa axmed baa wariyay walbukhaari ayib wa fii riwaayati waxaa ku sugan kunnaa waxaanu ahay nuslifu kuwa daymiya calaa cahdi nabiy nabiga wakhtigiisa sal lay slam abi bakrin wa cumara fi lximtati ayaanu daymin jirnay yani qamandida washaciiri heedda wazabiibi iyo zabiibka watamri iyo timirta wamaa naraahu mana aanaan arkaynin cindahum agtooda inuu yahay wamaa naraahu shayga aanu ku dayminayno een ka sugayno agtooda inuu markaa yaallo ma aanaan arkaynin waay maanaa ictiqaadinayn lamama ahayn inay markaa hayaan saas way macana rawa alhamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya mooyaane almuhim waxa weeye in la heli karo xilliga lagu ballamay laakiin markaa in la hayo sharti maaha hadduu xilligii lagu ballamay uu keeni waayo maya markaa hore unbay sharti tahay in wakhti la xadido oo haddaan wakhti la xadidin beec waa buraya laakiin haddii inta la xadido xilligii la gaadho shaygii uu keeni waayo marka waxay noqonaysaa in dib haddana looga heshiiyo ayb rawa hamsatu shantii baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye waa xadiid saxiixa wey marka salamka ama salafka kaasaa la yidhaahdaa waa yani wax weeyaan waa baab runtii loo banneeyey lilxaaja ama litaysiir fududayn baa loo banneeyey ya maya dukaamada dadka kala gadanayaay dhinac bay ka soo geli karaan waxay ka soo geli karaan muxuu ahaayey waxa loo yaqaano gurigii oon weli la dhisin Eh, oo wali diyaar ahayn ayaa waxaa lagu samaynayaa eh, balaankiisii iyo takhtiidkiisii baa la dejinaya markii la dejiyo kadib oo guriga balaankiisii iyo dukaamada ka soo baxaya iyo falaadya hadduu yahay iyo kulli ay kala caddaadaan oo khariidadiisu ay bannaanka taado markaa kadib intuusan weli dhismin ayaa la kala iibsan karaa maxaa la kala iibsanayaa falaadyadan waa la kala gadan karaa guryaha shuqaqee la degaya dukaamadana waa la sii kala gadan karaa laakiin markaa maxaa lagu gadanayaa waxaa lagu gadanayaa saddex imaam saddexda imaam abu xaniifa iyo maalik iyo shaafici waxay leeyihiin waa beec salam aho markii dukaanka ama shuqada la sifeeyo intaasoo mitir weeye xilligaasuu diyaargaroobayaa sidaasuu u yaallaa guriga dabaqaasuu kaga yaallaa intaasoo qaybood buu ka kooban yahay kulli waa in horta sifaatkiisa la caddeeyo wa waynu waxba qarsoonayn ayib saddexdaa imaam waxay shardi ka dhigayaan marka marka la kala iibsanayo waa in lacagtii oo kaamila miiska la saaro soo ma somayna soo sheeg raasamaalka calaa asaas ayagu waxay qabaan beeca noocana waa beycu salaf waa beycu salam shardi raasamaalkii ama lacagtii in la dhiga wey iyadoon waxba ka dhimanayn haddayse noqoto lacagtii in yar in yar baan u bixinahaya iina diyaari markaasi waxa weye saddexda imaam agtooda waa beycu salam shuruudiisii aan wadanin waana xaaraan masaladaasi hadda marka saddexda imaam madhabkooda laguma dhaqmo Ah, lagaga dhaqmaa oo majaamicda fiqiga iyo fataawidiga jamaaciga ay hadda ay fatwoodaan eh, masaariftii muasasaadka maaliga iyo suuqyada yani wax weeye eh, ku socda mxuu ahaaye iyo bunuugta iyo waxaa la isticmaalaa la qaataa hadda madhabka imaamu axmed imamwaxaan dhihi abu xaniifa abu xaniifa madhabkiisa abu xaniifa wuxuu qabaa mas'aladaasi beycu salam ma aha laakiin waa beec nooc kaleo waxaa la yidhahdaa istisnaac baa la dhahaa istisnaacana salamka wuu ka gedisan yahay waa shay aan markaa oolin oo laguu samaynayo oo istisnaac bay dhihi jireen salafku way isticmaali jireen maala nin baad u imaanaysaa kabuhuu tolaa ama biruhuu sameeya markaasaa waxaad leedahay nin yahow waxaad ii samaysaa toori noocaas ama gudun sidaa iyo sidaa iyo sidaa u taalla ii samee waa kuu gudagelaya wuu kuu samaynaya ayib lacagtii inaad u wadada dhiibto ma shartiba maya waa ha siinin ha kuu sameeyo ha kuu diyaariyo dib uga keen wuxuu leeyahay imaam muxuu ahay abu xaniifa halkaasuu gelayaayo istisnaac baa la yidhahdaa salm maba ahaba madhabka abu xaniifa markii la qabto marka wuxuu ogolaanayaa dukaankaa gurigaa la diyaarinayo ee dukaanka ka iibsatay lacagtiisa inaad inyar in yar u bixin kartuu isagu ogolaanaya oo hal mar inaad wada dhiibto shari maaha calaa asaas istisnaac waay waxaa la mida maalan shirkadaha guryaha dhisa muqaawalaadka la yidhaahdo kuntraadaha qaata dhismaad kula heshiinaysaa wuu kuu dhisaya lacagta in yar in yar baad u siinaysaa istisnaac baa la yidhahdaa sida hadda macmuulka kaa saddexda imaam ayagu sibay qabaan laakiin madhabka hadda macmuulka waa madhab abu xaniifa oo laga dhigo caqdi kaloo ka madax bannaan salamka ayib taas marka halkaasaa lagu lagu riixi karaa oo dukaamadan iyo guryahan weli aan dhismine lasii kala iibsanayo halkaasaa la gelin karaa oo beec istisnaac la yidhahday gelaysaa sida hadda macmuulka ana culimmada hadda jooga u badan yihiinna waa bannaanya dhib male laakiin saan habeen dhowey soo baraarujiyey aafo waxay ka jirtaa gacanta koowaad way iibsan kartaa kii dhisahayey iyo gacanta u horraysee ka iibsatay ta laga hadlayo taawa amaa gacantii iyadoo weli aysan ku soo wareegin inuu isaguna sii iibiyo gurigiiaba soo kacayba maalan ama dhismihiisi baa soo baxay ama weli ma soo bixin laakiin weli laguma wareejinin intaad waxoogaa saarataad sii gaday kii aad ku wareejisanaysa intuu saartuu sii gatay waa hawshii reedubay gubta waay dubay waxay la kacday soomaan guryihii dheerdheeraayo dubay laga dhisay aafada gashay sootaa maaha waxay soo gelaysaa marka masale aan soo marnay oo ahayd eh, mxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey nebigu wuxuu reebay sal lay waslam waxaan gacantaada soo gelinoodan qibdoonin ha gadin sominaa soo mare marka taasi ku fadhiisanaysa gacanta ugu horraysay marka iibsanaysaa loo ogol yahay oo waa baycu mawsuufin fi dimma ama salam ka dhig ama istisnaac ka dhig laakiin gacanta kaleeto iyo talabaadee sii kala wareejinaya shaygii oon diyaar noqonin lala soo wareegin kuwaa dambe xaaraan bay ka tahay waana caqdi baatil waay wixii intaa ka dambeeya macnaha ayib وan abi saciidin qaal wuxu uhi qaala rasul lah sl lay slm man aslama ruuxii daymiya fii shayin shay dhexdii wax ku daymiya falaa yasrifhu yuusan iilin ilaa hayrihi mid kale yuusan u leexinin falaa yasrifhu yuusan leexinin ilaa hayrihi hayrkiisa yuusan u leexinin rawahu abu dawuud baa wariya ibnu maaja sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahda catiyat bnu saciidin alcawfi oo daciifa isagaa dartii buuna sanadku daciif leeyahay wamaca dalika xadiidka waxaa taxsiininaya imaamu tirmidi sheekh albaanina waa daciifinaya ma sugna marka xadiidka hadduu sugnaan lahaana wuxuu faa'iidayn lahaa oo macnuhu uu yahay badeecadii aan ku heshiineed iigu maqnayd eed ii sifaysay qabandi bay ahayd inaad qabandidii iigu badasho bariis maya falaa yasrifhu ilaa hayrihi waa inaad wixii lagu heshiiyey aad ii keento ama wixii in la bedelo waa caqdi kale kaasuu diidayaa marka wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxu uhi man aslafa ruuxii deymiya salafan dayn falaa yashrutu yuusan shardiyaynin calaa saaxibihi saaxiibkii korkiisa ruuxa daynta ka qaatay weeye hayra qadaa'ihi gudidiisa waxaan ahayn yuusan u shardiyaynin ruuxii dayn kaa qaatay ama salaf ha noqdo ama istisnaac ha noqdo ama daynta caadigaee la kala qaata ha noqdee yuusan ciddii daynta ka qaadatay shardi aan ka ahayn dayntaydii ii gud yuusan u shardiyayn gudid waxaan ahaynoo shardiga u shardiyayn ayb wa fii lafdi lafdi kale wuxuu ahaa man aslafa ruuxii daymiya fii shayin shay dhexdii ku daymiya falaa ya'hudu yuusan qaadanin ilaa maa aslafa fiihi shaygii uu wax ku daymiyey dhexdiisa mooye almuslamu fiihi baa la yidhahda waa badeecada aad sifaysay ee kugu maqan taa waxaan ahayn yuusan qaadanin aw ra'sa maalihi ama lacagtuu bixiye raasamaalkaa waxaan ahayn maxaa laga wadaa yacni markaad ku heshiin badeecadii uu kuugu maqnaayed ku heshiiseen taa waxaanayn ha ka qaadanin oo siyaado ama wax kale maya hadday taa noqon weydo lacagtaadii ama lacagtaadii qaado ama badeecadii qaado laakiin wax kale meeshaa soo gelina wey manaa rawaahumaa labadan xadiis ba waxaa wariyay addaara qutni baa wariyey waa daciif isagana oo waxaa ku jira in la yidhahdo majhuula oo la yidhaahdo luudaan la yidhaahdo ninka ka warinayana waa baqiyat bnulwaliid ah, ludaankaasi waa majhuul ardaygiisa baqiyat bnu waliidna waa ninkii mashhuurka ku ahaa tadliisu taswiya oo isagana muxuu ahaay siahaantiisa waa ronya waa saduuq laakiin xaggaasaa laga soo galay ayib sheekhu wuxuu yidhi marka wallafdu lwalu lafdiga hore labada xadiis ibnu cumar lafdigiisa hore oo man aslafa salafan falaa yashrut calaa saaxibihi hayra qadaa'ih lafdigaa hore daliilun wuxuu daliilu yahay daliilu imtinaaci rahan rahantu inay mamnuuc tahay buu daliilu yahay wadamiini iyo damiinka fiihi kaa dhexdiisa yacni lafdiga hore sooma dhihin haddaabaad dayn bixiso dayntaadii inaad hesho sharti aan ahayn ha dhigin muxuu diidayaa marka waxyaalaha uu diidaya waxaa ka mid a inaad tidhaahdo dayn waan ku siiye ama waan ku siinayaaye rahan isii rahanta waxa la yidhaha u tegi doonnaaye waa cudhaadha aad sii haysanayso inta dayntaadii laguu keenayo waanayo dayn waxaan kugu siinayaa sharti ah inaad hee inaad shay isiiso ama ah, logbook isii ama title dhul isii ama waxaan kaasii haya isii ayib rahantii waa diidaya waxaa kaloo uu diidayaa damiinka oo damiinkuna muxuu yahay ruux damiin kaa noqdo dayntaydii haddaan waayo ii guda keen kaana waa diidaya oo xagee buu ku didaya falaa yashru calaa saaxibihi shayan sooma ala saaxibihi hayra qadaa'ihi dayntii gudideedii waxaana yuu shardi uga dhigay sooma rahantiibuu diidayo damiinkiibuu diidaya ayb laakiin warku wuxuu ku fudud yahay rahanta qur-aankay ku sugan tahay xadiiskuna waa daciif sidaas daraaddeed cala asaxiix ama salafkan ha noqdo bayu mawsuuf fi dimma ama daymaha caadiga la kala qaata ha noqdee ruuxa daynta ku siinaya rahan wuu ku weydiisan karaa xaq buu leeyahy damiinna xaq buu leeyahay inuu ku weydiisto qur-aanka kariimka ilahay ku sheegay saas way maanaa yacni aayatulmudaayana aayadda dheere qur-aanka ugu dheere daymaha ka hadasha suuratulbaqara aakhirkeeda aakhirkeeda marka la gabagabeeyo aayadda ku xigta maaya wain kuntum calaa safarin ولم tajiduu كاتبا فرهان maqbuuda rihaan kala qaata markaas marka rihaanta qur-aankuna waa sheegay xadiista nabiguna waa sheegay sal lay slm dayntana lama kala qaadan saas daraaddeed xadiidka dacfigiisay sii xoojinaysaa saasayb wthaani lafdiga labaad oo ah man aslafa fii shayin falaa ya'hud ila ma aslafa fiih aw ra'sa maalihi ka labaadna yamnacu wuxuu diidayaa aliqaalata ruuxii inaad beecii ka celiso filbacdi filbacdi inaad qaar ka mida kaga celiso qaar ka mida dhexdii iqaalada waxa la iyadana waa u tegi doonnaaye iqaalada waxaa la yidhaahdaa inuu beeci markuu laasimood kale iibsataan kadib uu ku yidhaahdo war walaalow badeecada iga celi beecii iga celi ood markaa ixsaan ugu samayso badeecadii ka ceshato lacagtiisiina u celiso lanna laazim maaha mugta laazim maaha sideedaba haddii inta badeecada kala iibsataan oo aad kala dhaqaaqdaan dukaankii baad tagtay badeecadii baad ka gadatay waad la dhaqaaqdo waad la tagtay badeecadii baad soo celisay adar badeecadani uma bogina iga celi laazimkumaa inuu kaa celiyo laakiin way fiicantahay inuu kaa celiyo soo laba masle ma kala way fiican tahay ajir buu ka heliy inuu kaa celiyo oo lacagtaadii ku siiya ama kuu bedelo laakiin kuma qasbana hadduu soo istaago uu yidhahdo adeer waxbaan kala gadaanay raalli ahow raalli unbaad ahaani badeecadaada unbaad la tegi sooma saas weyaan marka iqaalada noocaasoo kale ah badeecadii qaarkeed ma kula heshiin karaa qaarkeed oo ma dhihi karaa sax hade badeecadii waad qaadatay waa kaa celinaya waa kaa celinayaa laakiin lacagtii qaar ii dhaaf shaygan kun shilin buu ahaa waad la tagtay waad soo celisay ima anfacay iga celi baad tiri ayib boqol shilin ka tag marka sagaal boqol qaado saa ma dhihi karta waxaa la yidhaahdaa aliqaala fi lbacdi baa la yidhahdaa aliqaala fi lbacdi ama aliqaala biciwad baa la yidhahda waa masalo caan ah waay oo khilaafiyo aad loogu muransan yahay ma ii bannaantay aniga beecii inaan ka celiyo laakiin lacagtii inaan qaar kala hadhoon ku heshiino ma bannaanta mise ma bannaano waay wuxuu leeyahy marka waathaani lafdigan labaadna yamnacu wuxuu diidan yahay aliqaalata fi lbacdi qaar ka mida badeecadii inuu ka reebto qaarna uu siiyo oo xaggee laga qaadanaya ilaa maa aslafa fiihi aw ra'sa maali ama badeecadii lafteedii qaado ama raasamaalkaagii qaado laakiin wax ka siyaasan maya lafdigaa dambana macnahaasuu faa'iidaynayo diidayaa laakiin waxaan soo sheegnay isaguna inuu daciif yahay soo ma mar hadduu daciif yahay mas'aladu muranka fuqahaday baaqi ku tahay oo maxaa xoog badan inay inoo timaadaa laga yaaba imaan doona baabuliqaala baab gooniya oo inoo iman doona insha allahu tacala kitaabu lqardi dayntiibuu kitaabu yahay salafka iyo qardiga farqi baa udhexeeya qardi salafku waa kaan soo marno baycu mawsuufin fi dima waa yacni wax weeyaan waa beec waa wax kala iibsi labadii shay la kala iibsanaya mid baa dayn ah midna waa laysa siinaya laakiin qardiga isaga waxaa la yidhaahdaa waa daynta samafalka ah waa daynta ixsaanka ah wax la kala iibsaday ma aha wax ribix laga raadiyeyna ma aha ruuxa aad siinaysana wax kama sugaysid ilaahay dartii baad u siinaysa qardiga kaasaa la dhaha kaasuu baabuya baabu fadiilatihi fadligiisuu baabuya daynta fadligeeda ruuxa daynta bixiya fadliga uu ka helay can ibni mascuudin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxu uhi maa min muslimin muslim ma jiro oo yuqridu dayminaya musliman muslim kale qardan dayn maratayni laba goor dayminaya ilaa hadduu jira kaana wuxuu ahaanayaa ka sadaqatihaa kaana waxay ahaanaysaa kaana waxa ahaanaya waxay ahaanaysaa ka sadaqatihaa sadaqaynteedii oo kaleeto maratan hal mar uu sadaqeeyoo kale sidii isaga oo yani dayntaasi hal mar sadaqaysto kale la fadlita la ajirta ayb bimacnaa mar baad daymisay haddana mar labaad baad daymisay hal mar markaad daymisaba waxaad ka helaysaa waay adoo sadaqeeyey ajirkaad ka helayd niski laba goor markaad daymisa marka waxaad ka helaysaa hal mar adoo sadaqeeyey ajarkeediioo buuxa ah, sadaqadii ajir buuxoo kalead ka helaysa rawa ibnu ajabaa wariyey sanadkiisu waa daciif oo qays ibnu ruumi nin la ydhahdaa ku jira oo majhuul ah qays ibnu ruumi oo majhuulah ku jira sidoo kaleeto nin la yidhaahdo sulaymaan ibnu yusayr oo isagana daciifa ah ku jira laakiin eh, xadiidka sheekh albani wuu taxsiininayaa bimajmuuci turuqihi eh, ariiq kaloo axmed warinayaa jira uu leeyahay xasan weeye laakiin alimaam daara qutni iyo bayhaqi waxay rajaxayaan xadiidku inuu mowquuf yahay cabdullahi bn mascuud inuusan dhaafsiisnayn bay rajaxayaan almuhim eh, daynta laysa siiyo fadli badan baa ku soo arooray ayb qur-aanku waa amray axaadiista nebigana sal lay slam way ku soo aroortay oo ka mid yaha xadiidka saxiixa ninbaaba ilaahay uu janno ku geeyeyba dadka uu daynta siiyuu u fududayn jiray bixin jiray dadka aan gudi karinna wuu ka sugi karay war wax khayrood samaysa ma jirtaa baa lagu yidhi intaasaan samayn jiray intii baa janno lagu geeyey haddaabaad addoommadayda u fududayn jirta anna inaan kuu fududeeyaa la yidhi leanno waxa weeyaan eh, eh, yani hal jazaau lixsaani ila alixsaan marka xadiista kusoo hortay way farabadanta baabu istiqraadi alxayawaan ayib adawaayahan dambe ee eh, dimamkii baa fasaadayoo wax waaye adedayntii inta la qaataaba bixinteedii dad badani ama inay marka horeba gudi daaban niyaduba ahaynba dad badan inay wax fasaadiyaan bay ujeedaan haddana maca daalika taas inay sabab u noqoto ma aha in baabka daynta la xidho ah, yacni dayntu waa inay furnaato dad badan baa ku nool oo nebigaa daynsaday sal alla alay waslam saan u tegi doonno kitaaburaham baan ugu tegi doonnaa nebigaa daynsado weliba nin yahuudiya ka maarmi waaye inuu ka daynsado raashiinka gurigiisa salawaatu rabbi waslamu caleyh marka in badanoo ummadda ka mid ah ku nool ayb baabu istiqraadi alxayawaani xayawaanka daynsigiisibuu baab u yahay walqadaa'i iyo guditaan min aljinsi laga gudo oo fiihi dhexdiisa iyo wa fii hayrihi ah xayawaan la kala daynsan karaa geel ama adhi ama lo dayn ma loo kala qaadan karaayo kadibna isagiioo kale ma soo celin karaa ayb haddaad gudaysana isla jinsigii miyaad ku gudi aad qaadatay oo geela ahaa mise jinsi kalaad ku gudi kartaayoo ai ama lo ah labadaba in lagu gudi karayo wixii kolba ay raalli ku isuga noqdaan can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi istaqrada wuu daynsaday rasuulu lahi sal alay waslam sinan da ah, yani geel daa da mucayan fa acطaa wuxuu siiyey nebigu sinan da oo khayran ka khayr badan min sinihi da'diisii da'duu daynsaday mid ka fiican ayuu ugu guday nebigu sal lay slm wa qaala wuxuuna yidhi khiyaarukum akhyaartiinnu axaasinukum waa kuwiina idinku fiican qadaa'an xagga guditaanka daynta bixinteeda dadka idinku fiican ayaa idinku akhyaarsan buu nebig sal lay waslam rawa axmed baa wariyey watirmidi wasaxaxahu kadalika waxaa xadiidka wariyey muslim iyo nasaai ayb wacan abi raaficin waxaa laga warin qala wuxu uhi istaslafa wuu daynsaday annabiyu nebigu sal lay slam bakran qaalin buu daynsaday fajaa'athu waxaa u timid ibilu sadaqati sakada geelaysiiba geelaydiibaa u timid geelii sadaqada sakada fa amaranii wuxuu amray an aqdiya inaan gudo alrajula ninkii qaalinka laga daynsaday bakrahu qaalinkiisii inaan u gudo nabigu amray sal lay slm waar geela sadaqada u tago qaalin ka soo saaro ninkaa dayntiisii u gud buu yidhi faqultu markaasaan waxaan idhi buu yidhi anigu lam ajid ma helayo rasuul ilaahayow filibili geela dhexdiisa ka heli maayo ilaa jamalan rati mooye khiyaaran oo qiimo badan rabaaciyan oo lix jir ah mooye rabaaciga waxaa la yidhahdaa waa rintiga markii lix sano u dhammaato kii toddobaad uu galo aad buu markaa u xoog badan yahay marka qaalin yar baa laga daynsaday ratigaa unbaa geela ku jira buuhi kii oo kale kama helayo geel qaalinkii yaraa kuma jira geel fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam acطihi si iyaahu isaga si maxaa yeele fa ina min khayri اnnaasi dadka kuwa ugu khayr badan waxaa ka mid a ah, axsanahum kuwooda ugu fiican qada'an xagga gudidda daynta la gudo rawahu ljamacatu waa warisay ila lbuhaariya bukhaari mooye an abi saciidin u fiirsa marka ah, yani waxa weye geeli baa laisku gudaya laakiin geeli baa kala fiican oo midkaad daynsatay iyo midkaad ku gudayso kaad ku gudaysaa ka fiican wacan abi saciidin qaala wuxuu uhi ja'a waxa yimid acraabiyun baa ila nabiyi nebiga u yimid sal ly waslam nebigu u yimid yataqadaahu isagoo ka gudi dalbaya daynan dayn daynkaasoo kaana ahaa calayhi nebiga korkiisa ah nin acraabi oo reebaadiya buu ka daynsaday dayntiibu marka kulahaa ayib ninkii baa yimidoo war dayntaydii isii buu yidhi dayntii ma hayay bal u kaadi buu ku yidhi war maxamedow dayntaydii isii buu ku yidhi haddaad isiin weydana ilaahay baan kugu dacwayn buui ah, ilaahay baan kugu cidhiidri gelin buui hadal yaro qalibsanoo saxaabadii dhibsadeen bay nebigu ku yidhi sal lay slm markaase saxaabadii intay ku qabaanba waxay ku yidhaha waryaa ninkaad la hadlayso ma taqaanaa baa lagu yidhi ma taqaanaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam haddaad cid un garab istaagaysaan isaga inaad garab istaagtaan bay ahayd waa miduu leeyahy nebigu daaya ina lisaaxibi alxaqi maqaalan ruux mar hadduu xaq leeyahy hadal waa u furay sooma xaq raadiis haddaad cid uun isgarab taagaysaan aniga ha isgarab taagine ninkan xaqa sheeganaya garab istaaga buu nebigu sal lay slm sooma yani marka hadalkiisii adkaa iyo warkii waxoogaa edab xumadii iyo wax lagama soo qaadin mar hadduu ninku xaqiisii raadinayo ayib maxaa la marka nebigu ma hayo marka dayntii fa arsala wuu diray nebigu sal ly slam ilaa khawlata binti qaysin gabadhaasuu u diray fa qaala lahaa markaasaa wuxuu ku yidhi in kaana hadduu yahay cindaki agtaada tamrun wa timir ah hee fa aqridiinaa nadaymi xataa ya'tiyanaa ilaa uu noo yimaado tamrun timirinoo timaado ninkana caraabiga isaga furfure bal haddii wanaa timir haysa iisoo dhiib dib baan kaaga gudi doonaae timirta noo imaan doontaan kaa siin doona ayb ayb fanaqdiyaka oon markaa kuu gudno xataa yatiyanaa tamrun fanaqdiyaka markaan kuu gudno mukhtasarun libni maaja waa la soo gaabiya ibni maaja baa warinaya sanadkiisu waa saxiix sida uu sheegayo alimaam albuusiiri iyo sheekh albani iyo keyrkoosay tilmaamayaan wuxuuna xadiidku muujinayaa daynta in ee lagu gudi karayo waxaad qaadatay wax ka badan ayib waxaad qaadatay wax ka badan baabkan soo socduu kaga hadli doonaa inoogu tilmaami doonaa insha allahu tacaala say isu waafaqaysaa dayn waxaa la yidhi intaad qaadatay uun qaado lagamana siyaadin karo haddana waxaa muuqata nebigu sal lay wasalam intuu dayntii guday siyaada inuu ku daray soo ma oo dee walow siyaada munfasilayayna ahaanine wa siyaada mutasila laba neef oo kala qiimo badan waa siyaado kala qaalisan kala qiimo badan waa ku guday nebigu sal lay waslam marka baabka soo socduu ku imaan doonaa see la ysku waafajinayaa xadiiskan dambe wuxuu tilmaamayaa sidoo kale mas'aladii aan ka soo hadalloon horay u soo tilmaanoo qardaha ahayd ya somaynaa soo sheeg masaladii qardaha ahayd isiisii waan dib baan kaaga keeni timirtan isii dib baan kaaga keeni somaynaan soo dhihin ha baabu riba ma gelaysa baabu dayn bay gashaa dadka qaarkood bay ka khaldantay wadaadada qaarkoodoo markaasa waxaa isaga khaldantay dayntii iyo beeci baa isaga khaldamay markaasay qardihii caadigaa dadka u diideen labada dukaana isku xigta jawaan beriisa kama qaadan kartid warkaygii baa iisoo socdoon ku siin doonaaye jawaan beriisa isiisi may waa ribay dheheen war war ribo ma galo qardi baa la yidhaahdaa qardina waxa weeye waa ixsaan soo ma gabadha wuxuu ku yidhi timir haddaad ku hayso noo soo dhiib taannadu markay timaadaan hee yaan ku siinaynaa soo qardihii un ma marka taa baabudayn baa la yidhaahdaa baabulbeec ma markay beec gashana waa ribo markay qardi iyo dayn tahayna waa ixsaan oo ay bannaan tahay markaas hada billahi towfiiq wsala allahuma w slam cala nabiyina mxamed wala alihi w saxbi